بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu joognaa cashirkeennu suuratu idaa zulzilat اlardu zilzaalaha ayada iyo wixii suuradaha ka dambeeya aynu ka gaarno ayuu cashirkeennu ku saabsanaan doonaa in shaa allahu tacaala suuratu zalzala ama idaa zulzilat waa suuro sida culimmadu u badan yihiin ku soo degtay maka xilligii nabigu uu joogay calayhi salaatu wasalaam intaaanu u wareegin dhinaca madiina sidaasay culimmada aimada mufasiriinta iyo culimmada qur aanku u badan yihiin way jiraan culimmada qaarkood oo yidhi suuraddani madiinay ku soo degtay uun axaadiid ku soo aroortay oon badankood sugnaynna ku saleeyey markaynu nidhaahno suuraddani makay ku soo degtay waa si guud ahaaneed suuradda magaca ugu badan ee loo yaqaanaay suuratu zalzala weeye kutubta qaarkood ama tafsiirka ama shuruucda xadiidkii waxaad ku arki doontaa iyadoo laleeyahay suuratu idaa zulzilat ama suuratu zalaazil ama iyadoo aayaddaba la dhammaystirayo idaa zulzilat ilardu zilzaalaha intaa magacee loo sheegaba suurado badanoo ay ku gadmanayso laga garan waayaya ma laha suuraddani fadli gaar ah oo intaan garanaya ku asaxay ma jiro waxaa ugu dhow hal ay culummadu isku hayaan sida u badanna aan sugnayn oon ansixin oo dhahaya nabigu calaih isalaat salaam wuxuu yidhi suuraddani tacdilu nisfa alqur'aan ajir ahaan qur-aanka nuskii bay u dhigantaa oo bimacnaa suurat اlikhlaas tanaa ka fadli badan maadaama suurat اlikhlaasku hulud alqur'aan ay ahayd saynu arki doonno insha allahu tacaala xadiidkaasi dhowr dariiq baa lagu wariyey wax iskabi karana ma gaarsiisana oo dariiq waliba dacfigiisu intooda badan aad buu u adag yahay ama u weyn yahay shuruudihii xadiidka daciifkaa uu isku kabi jiray ma dhammaystirna saa darteed wax fadli oo la sheego oo sugani ma laha sabab gaarahoo sugan ay ku soo degtayna ma jiro markay soo degtay kadib ama nabigu uu aqriyey kadib sala allahu calayh aalihi wasalam waa inoo iman doontaa iyo waxyaabo dhacay way jiraan laakiin wax ka horreeyey oo dhacdo gaar ahayd oo suuraddani ay ka hadlayso ma jiraan mowduuca suuraddu waa aliimaan bilyowmi alaakhir suwarka makiga intooda badanen juskan soo maraynay aliimaan billaahi waliimaan bilyowmi alaakhir labadaasay ka hadlayaanoo arkaanta iimaanka ka mid ahaa labadooda suuraddani si gaara ah waxay uga hadlaysaa sida tooska ah aliimaanu bilyowmi alaakhir bay ka hadlaysaa qaybta hore waxay ka hadlaysaa qiyaamada iyo uunkan iyo dunidan dhammaanshahooda kadib waxay ka hadlaysaa in la isa soo bixinayo oo la isla xisaabtamayo marka dambena waxay ku gabagabaynaysaa qof walba camalkiisii abaalkiisii uu mudnaa inuu helayo intaa weeye marka waa alimaan bilyowmi alaakhir marka alimaan bilyowmi alaakhir ay ka hadlayso astaamaha ay tilmaamaysaa iyo in la rumeeyaay dabcan way keenaysaa alimaanu billaahi alimaanu kitaabkan in la rumeeyo ka sheekeeyey in la rumeeyo rasuulkii kitaabkan loo soo dhiibay way keenaysaa laakiin waxa ay sidaa tooska uga hadlayso alimaanu bilyowmi alaakhir weeye suuraddan taqriiban oo ilaa sideed aayadooda ah, lixda hore qiyaamada iyo dhicitaankeeda iyo bacsiga iyo soo saaritaankay ka hadlaysaa ilahi wuxuu yidhi idaa zulzilat haddii la gilgilo alardu dhulkii zilzaalahaa gilgilkeedii iyo gariirinteedii hordhaca u ahayd inay burburto dhulkana la bedelo markay qiyaamadu timaado dhulkan waa la burburinayaa wax badanna waa laga bedelayaa ilaa uu noqdo dhul cusub oo kii hore ka duwan marka meelahay ka bilaabanaysa waxaa ka mid a ah dhulka inuu gariiro oo la gilgilo marka taasuu ilaaha yidhi subxana wa tacaala idaa zulzilat haddii la gilgilo alardu dhulkii silsaalahaa gariirkeedii iyo gilgilitaankeedii wa akhrajat ay soo saarta dhulku alardu dhulkii uu soo saarta afqaalahaa culayskii ku jiray ay bannaanka soo dhigto oo wa qaala alinsaanu aadamuhu ay yidhaahdaan maa lahaa maxaa ku dhacay dhulkii xasiloonaa ee deganaa ee aan dhaqaaqaynin ee isku dhex yaacay ee gariiray isagoo dhanba gilgilanaya maxaa ku dhaco oo soo kordhay oo isbeddelay yowmaidin maalintaas tuxadisu waxay sheegaysaa akhbaarahaa xogteedii iyo warkeedii ay haysay bay sheegaysaa ay warbixin dhiibaysaa bianna rabbaka rabbigaa awxaa inuu u waxyooday oo faray lahaa dhulkii bayna u warramaysaayoo rabbi baa odhanaya hadal waxaad og tahayna sheeg yowmaidin maalintaas yoyasduru nnaasu dadku ka soo baxayaan oy ka soo dareerayaan qubuurtoodii bay ka soo dareerayaan ashtaatan iyagoo qaybsan oo kala tagsan oo yaacaya oon qaab gaara u wada socon liyaraw inay arkaan darteed bay u soo baxayaan acmaalahum waxay sameeyeen ilaahay dhowr tilmaamood buu bixiyey oo dhici doona maalinka qiyaamada midda koowaad waxaa la sheegay dhulka in la gilgilayo sida aayaddan loogu sheegay ayaa qur-aanka meelo kala duwanna loogu sheegay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shay-un cadiim ilaahay ka cabsada gariirka qiyaamadu dhulka uu gariiri doonaaye arrin weyn weeye isbeddel baa iman doona intii dhimataa la soo saari doonaa xisaabtan baa xigi doona uunkan iyo celiya dhul baa la burburin doonaa marka shay-un cadiimun arrin weyn weeyuu ilaahay subxana wa tacaala mar kale waxaa la yidhi idaa rujat اlardu rajan wa busat اljibaalu basan dhulkii haddii la gilgilo raja waa gilgiloo waa gariiray waay mar kale waxaynu soo marnay suuraة الnaasicaad bay ahayd baan filayaa yowma tarjufu الraajifa tatbacuha الraadifa dhulkaasi hadduu gariiro dushiisa laguma noolaan karo waxyaro waabiaadamu waxay qiyaasaan lix iyo bar iyo toddoba daraja hadduu gaaraad aragtay guryihiin inay dumayaan dadkuna ku baaba'aya waad aragteen ummado inagu horreeye oo reer hamuud la dhihi jiray oo nabi saalixe loo soo dirayna dhulkaa lala gariiriyey waxaan leeyahay reer saalixe maahayn baan u malayna qolyahan faakhadathm rajfatu asxaabu leyka ilaahay maanfilaya nabi shucayb qoomkiisi faakhadathm alrajfatu faasbaxuu fii diyaarihim jaahimiin fii suurati huud dhulkii baa la gariiray wakaa daadsan ee wada meydka iyagoo yaalla ilaahayna uguma keenee waxyar hadduu dhulkaasii gariiro guryuhuna taagnaan maayaan dadkuna noolaan maayo waxyar marka la dareemo waa ka bannaanka loo wada cararo banaankiiba hadduu gariiray xaggeedaadi gurigii gariiray waa dumay bannaankiina waa gariiroo dhulkii waa burburay gariirka intaa lagu dayn maaye qur-aanku wuxuu kaloo inoo sheegay waa la burburinayaa dhulkaa kalaa idaa dukat ilardu dakkan dakkan dhulka marka la burburiyo burburin mar kale waxaa la yihi waxumilat waaljibaalu fadukkata dakatan waaxida fa yowmaidin waqacat ilwaaqica maalinkaasay qiyaamadu dhacaysa marka qiyaamaa laga sheekaynaya wa akhrajat ilardu dhulku ay soo saarto afqaalahaa culayskii ku jiray culayska ku jiray kow waxaa ka ah wixii meyd lagu aasay wixii nafla dhintay aadamiya in kalaba ee iyada dhulkeedaa ku miilmay ama lagu aasay dhammaan bannaankay soo dhigi doontaa ile baa markaan nool lahayn iyadaan ku dul nool lahay inugu yidhi markaan dhimannana iyadaa gudaheeda layna geliyaa inoo sheegay alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an iyagoo nool iyo wa amwaatan iyagoo dhintay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iyaadaan idinka abuurnay iyadaan idinku celinaynaa iyadaan idinka soo saaraynaa wixii amwaad iyo arwaax ahaayee ku jiray oo dhan bannaankay keenaysaa waxaa la mida marka yowma yakhrujuuna min alajadaati siraacan kaannahum ilaa nusubin yuufiduun bay ka soo baxayaan iyagoo degdegsan suuratu alcaadiyaadna waxaa inoogu iman doontaa afalaa yaclamu idaa bucira maa fi lqubuur qubuurta waxaa ku jira marka bannaanka lasoo daadiyo bachara waxaa la yidhahdaa waxa la daadiyo isagoon habaysnayn ee saa loo firdhiya la saydhaa la yidhahdaa waxay la mid tahay oo kaleeto suuratu linshiqaaq baan ku soo marnay waida alardu muddat wa alqat maa fiiha watakhallat dhulka marka la kala bixiyo wixii gudaha ku jirana intay bannaanka u soo saarto ay khaali iyo faaruq gudahooda noqoto maalinkaas waa maalinka culayskeeda ay soo saarayso oo wa qaala alinsaanu aadamuhu uu yidhaahdo maa laha war maxaa ku dhacay dhulkan way la wada yaabayaan qiyaamadu markay timaadana dee dadku intay la yaab dhaafaan bay waalan doonaan sidii wax waalan oo miyirkii ka tegay baa la noqon doonaa inta ku xigtana waa laga carari doonaa yowma talownahaa tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid tilmaanta maalinka leh baa la tilmaamayaa bilowgiisu markay arkaan isbeddelka dunida ku socdaay isweydiinaya hadal baa iman kuwii noolaa markaas kuwii dhintay marka la soo saaro oo lasoo wada nooleeyana iyagana xaaladan cusub yaab bay u dhimano waryaa wax maamulaya oo sidan yeelaya bay wada dhihi doonaan man bacaanaa min marqadina haada war halkayagii aan jiifnay yaa naga soo toosiyey yaa naga soo saaray hadalkaa waxaa dhihi doona say mufasiriinta qaar yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa kuwii muslimiinta ahaabaa u jawaabi doonoo bay yidhahdeen qaarkood mufasiriintu haadaa maa wacada alraxmaanu wa sadaqa almursaluun ilaahay tii uu ballan qaaday weeye rusushii laynoo soo diray idbeeniseenna runtood bay ahay run bay sheegeen hadda ka dhaadhaamiya warkaas si un yeela waa tabaalaysayaa sida suuratulacraafba loogu sheegay marka la kala qaybiya naar iyo janno la geeyo inay ahlu jannuhu u dhawaaqi doonaan oo dhihi doonaan wanadaa asxaabu ljannati asxaaba annaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqaa waxay dhaheen waliyaa reer naareedow dhawaaqa waa la ismaqlayaae annagu israahid nacmadii iyo jannadu noo ballanqaaday helnaye naartii iyo cadaabkii laydiin ballanqaaday fara gacanta ma ku haysaan ma dhex fadhidaanoo ma dhex jiiftaan tanna inay yidhaahdaan wax diidaya baciida ma aha ay u jawaabaan oy dhahaan haadaa maa wacada araxmaanu tantii rabbiga ballanqaaday weeye ee laysa soo saarayo ay qiyaamo iyo xisaabta iman doonaan nabiyadii ina soo gaarsiiyeyna runtood bay ahaydoo waynu haynaaba hadda ilaahi subxana wa tacaala waxaa kaloo uu ku tilmaamay wuxuu yidhi yowmaidin maalintaas tuxadisu waxay sheegi doontaa akhbaarahaa khabarkeedii iyo xogteedii bay sheegi doontaa waa laga hadlin doonaa dhulkii waxaa dembi oo lagu dul sameeyeyna markhaati buu ka noqon doonaa wixii taaci iyo khayr ee lagu sameeyeyna markhaati buu ka noqon doonaa saa darteed dhulkii oo dhabixiisii iyo ciiddiisii wata oo dhirtiisii iyo geedihiisiiya wax allaale wixii meeshaa joogay qiyaamadu iyo markhaatiga fara badan ee hadli doonay ka mid noqon doonaan shuhuudda iyo markhaatiyada kala duwanna rabbi baa amar siin doona inay hadlaan qofku markuu markhaati kala diido alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum soo maa gacmihii baa hadli luguhuna waa markhaati furi suuratu fusilad waxaa lagu sheegay markay intaa hadlaan baa la fasixi afkiisa inuu hadlo iyagiibuu la hadlay wuxuu dhi war idinkun cadaab idinka diin diidanaa un idiin dafiraye inkaanu ku dhacdeen maxaad iigu markhaati furteen lima shahidtum calayna maxaad noogu marag furteen qaaluu antaqana allaahu aladii antaqa kula shayin ilaahigii wax walba ka hadliyey unbaa annagana naga hadliyey ilaahaygii ka hadliyey baa dhulkana ka hadlin doona oo aayadda dambaa lagu sheegayoo bianna rabbika rabbigaa inuu owxaa lahaa u waxyooday oo amray darteed bay u sheegaysaa rabbi baa faray oo samee yidhi sidaas antaqana allaahu aladii antaqa kula shayin oo kaleeta waay nabigeennu waa faahfaahiyey sala allahu calay wasalam wuxuu ka mid axaadiidta ka sugan fadliga qofka mu'adinka ee aadaana wuxuu sheegay nabigu qof codkiisa inta uu gaaro dhawaqiisu min xajarin laa xajarin aw shajarin aw madarin dhoobo dhagax iyo geedba maalinta qiyaamada way u markhaati furayaan markhaati bay u noqonayaan halka waxaad ka garatee dhagaxiina waa markhaati furayaa dhoobadiina waa markhaati furaysaa geedkiina waa markhaati furaya halka waxaad ka garatay geedaha iyo dhirta iyo dhagaxaasi waxbay garanayaan waxaad samaynaysana waa ku og yihiin aakharana markhaati bay kugu noqon haddaad tidhaahdo marka dembi iyo macsiyaan la dhuuman sooma tihid nin meel dharaara fadhiyo oo indhool oo inaan la arkin moodayo sooma tihid oo xirsiin dhowlow meel bannaan baad fadhidaa waay adigaa moodaya nin indhala ah hadduu cararo oo waan dhuuman yidhaahdo oo ousan garanaynin ma dhagax buu kusku aadiyey ma dhir iyo geed buu isku aadiyey ma meel dharaar iyo taaguu saaran yahay uusan garanaynin oo shafka dhulka dhigo adigoo arka oo is yidhaahda waad dhuumatay oo waad qarsoontay oo laguma arko macnaheedu ninaan warhaynin soo maah dembiga aan la dhuumanaynay dhagaxa hoostaada iyo derbiga dhinacaaga ah dhirta hareerahaagaa iskabadaa xayawaan nafleeyahe ilaahoodana waa yaqaanaan adna waa ku garanayaan waxaad samaynaysana waa og yihiin aakharana waa kugu markhaati furi doonaan siday muaadinka ugu markhaati fureen mar kale nabigu xajarul aswadka dhagaxan kacbada ee la salaama nabigu sal alla aleh wasalam waa kii lahaa qofkii ikhlaas ilaahay dartii u salaamay maalinta qiyaamada isagoo carab iyo af iyo bishimo leh baa la keeni af iyo carab leh yashhadu liman istalamahu bixaqin qofkii xaq iyo ilaahay dartii iyo toosnaan gacanta ku saaray buu u marag iyo markhaati furayaa bal dhagaxa meeshaa ku jira oo intaasoo kun oo boqoloo sano iyo kun sano intaasoo khalqi a ah marayaanay taabanayaan ee wada xasuusanaya ee wada kala garanaya oo kala og kay daacad ka ahayd iyo kaynan ka ahayn kala og kii camal saxa ku jira iyo kaan ku jirinna kala garanaya haddaad tidhahda dhagxantu waxba ma garanayaan sawar la'aanteed ninkii indhoolka ahaayee geed baan ku gabanayaa iyo gidaar baa iga shisheeye iska dhaadhiciyey soo maaha adaa isu sheegay waxaasi ma jiraan wey mar kale nabigu alayi slam wuxuu yidhi saxaabada weydiiyey atadruuna maa akhbaaruhaa yoomaidin tuxadisu akhbaarahaa khabarkeediiyo xogta dhulkaas ee ilaahay uu sheegaya ma garanaysaan waxay yidhahdeen allaahu warasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisaa garanayee annagu ma garanayno wuxuu hi fa ina warka qiyaamada arladu ay sheegi doonta waa ka soo socdee dhegaysta waxaa weeye an tashada calaa kulli cabdin wa amatin bimaa camila calaa daariha qof kastoo rag iyo dumara ah inay ku marag furto weeye korkooda wuxuu ku sheegay oo ay tiraahdo waxaayo waxaasuu sameeyey waxaayo waxaasuu sameeyey inay tiraahdo weeye fa akhbaaruhaa khabarka iyo warka ay sheegi doonta kaas weeye markay gacmahaagu xubnahaagu kugu marag furaan iyo jirkaagu dhulkaad wax ku samaysana kugu marag furo malagii qorayeyna kugu marag furo buuggaagiina kugu marag furo bal xaggeed maalintaa u baxsan raqiib iyo catiid baa ku dul saaran oo kula socda mar walbo qoraya way ku arkaan waxaad samayn dhulkaad ku dul samaynaysayna waa ku arkaa jirkaagii isaadigi samaynayay xubnahaagiina waa kula socdaanoo kaama goona bal xaggee baa waxaad samaysay ku qarsoomi amarag iyo markhaati uu ku noqon taa macnaheedu innaga ninkii indhoolka ahaa baan la wada midnahay saa darteed baa ilaahay fi suurati الnisaa ku yidhi yastakhfuuna min الnaasi walaa yastakhfuuna min allahi wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl markay habeenkii mugdiga iyo madowga la eeganayaan ay habeenkii abaabulayaan waxaan alla raalli ka ahayn aadamiya dadunbay ka dhuunteene alla agtiisa waa in dhoolkii bannaanka gabanayay bay ka yihiin waxba kama qarsoona saas darteed baa la rabaa inaad iska ilaaliso fahaadihi haadihi akhbaaruhaa walow xadiidka culimmada qaarkood dacfi ay ku tilmaameen faman yacmal ninkii sameeya mihqaala daratin wax yar oo khayran wanaaga yarahu waa arkayaa waman yacmal ninkii sameeya mihqaala daratin darre wax u dhigma miisaankeedoo kaleeta oo lamida ah. wax yar waaye daradu waan sheegi doonaaye oo sharan dhiba yarahu waa arki doonaa daradu waxay yidhaahdaan wax ili qabato waxa ugu yarun waaye hadba si ay noqotaba culimmadeenna qaar waxay ku mateli jireen darradu iyada weeye lama dhihin markaad guri meel hoosa ku jirto qoraxduna kor kaa jirto meelo yaryaroo duleela uu leeyaho sida qoraxdu ka soo gelayaan wax yaryaroon marka kale la arkin laakiin iftiinka ay dhex wareegayaan yar dhaqdhaqaaqaya soomadan arag wax sidaasoo kale u yar waaye intaa in la egoo khayra qofkii sameeyey wuu helayaa intaa in la egoo shara qofkii sameeyeyna wuu helayaa macnaha asalka guutida inuu yahay faman yacmal ninkii sameeya midqaala daratin darre waxu dhigmoo wax la arko ama wax lagu xisaabo waxa ugu yaru dhigmoo khayran khayra qofkii sameeya yarahu waa arkaya oo qiyaamada waa helaya waman yacmal ninkii sameeya midqaala daratin darre waxu dhigma oo sharan dhib iyo dembi iyo macsiye iyo xumaan ahna yarahu waa arkayaa macnaha sidaasihi meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay mar ilaahi wuxuu yidhi wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsun shayئa wain kaana mihqaala xabati min khardalin aataynaa biha hadduu xabatu khardal yar yahayna waa keenaynaa wakafaa binaa xaasibiin inaan kula xisaabtannana annagaa ku filan waa markii miisaanka qiyaamada yaalee la keenay waa marka ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi calaa lisaani luqmaan yaa bunaya inahaa in taku mihqaala xabati min khardalin fatakun fii sakhratin aw fi اsamaawaati aw fi اlardi yaأti biha allah mihqaala xabatin min khardalin hadday tahay wax yar fatakun fii sakratin dhagax lasii gudageliyo aw fi samaawaati ow fi lardi meel kastoo cirkiiyo dhulka ka mida ay taallo yaأti biha allah ilaahay waa keenaya wuxuu kala hadlayay camalkiisa inuu u fiirsado wuxuu samaynayo wax kastaba qiyaamada meesha waa la soo xaadirinayaa mar kale waa kii ilahi subxana taala in allaha laa yadlimu midqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajra cadiima mithqaala dara rabbi kaa dulmin maayo kuguna dulmin maayo ku dul saari maayo adoon samayn iyadoo khayrood samaysayna lagaa dulmin maayee waad heli oo waa lagu siin intaasoo dhan maxay tilmaamaysaa cilmiga ilaahay ee shaamilka ah. ee wax walba uu og yahay wax ka qarsoonoo yariya weyna ayna jirin macnahaasoo meelo badan iyagoo erayadan la isticmaalayo qur-aanka lagu sheegay wamaa yaczubu can rabbika min mihqaali daratin fi اsamaawaati walaa fi اlard walaa asqaru min dalika walaa akbaru ila fi kitaabi mubiin iyo aayadaha kale la midka aayaadkan waxay tilmaameen wax kasta oo yar ama weyn iska badaa wax weynee yar oo xun iyo sanna in laysu qabanayo aayaddan cumuumkeedaasi aayado wax ka soo reebay oo qur-aanka ah baa jira markay xumaan tahay iyo markay samaan tahayba samaanta la arkayo iyo khayrka la yska abaalmarinaye jazaha wanaagsan la yska siinayo waxaa shardi ah wax camalkaa buriyo inuusan jirin ama gaal ahow ama muslim ahow amaa gaalku gaalnimadaa ku filanoo wixii khayr ahaa ee midqaala daratin iyo kii weynaatoona aakharo abaalkeeda ku arki maayo meelo badan baa qur-aanka macnahaas lagu qeexay oo lagu sheegay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura wax allaalay wixii camal sameeyeen ee samaa baa loo jeedaabaan aadnayo bannaanka wax lagu daadiyo dabaysha raacaan ka dhignay ajir kama helayaan waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu ma'an aayadda hore furqaan bay ahayd tanna waa nuur baan filayaa waladiina kafaruu acmaaluhum kuwa gaaladaa camalkoodii waxaa loo jeedaa wanaagsanaa sida muuqata kasaraabin buu la mid yahay dhalanteed ama haddaad u taqaana dhaandabangaalle biqiicatin meel bannaan ayaalla yaxsabuhu dam'aanu maa'an qofka oo manbaa qoraxda kulaylkeeda biyo moodaya hir ah xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-an markii uu meeshii yimaadana waxbaba heli maaye mar kale waxaa la yidhi fii suurati ibraahim inay ahayd baan u malaynayaa mathalu aladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi اriixu fii yowmin caasifin laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu wuxuu la mid yahay camalkii khayr u ekaayay kuwa gaala ah horay u soo sameeyeen sidii dambas ay dabayl xoog badan ku dhacday oon xabadi xabad ka raacin wixii ay soo kasbadeen waxba ka kari maayaan oo ka gaari maayaan haddaba inaan khayran yarahu kuma jiraan maxaa diiday gaalnimadaa diiday in la aqbaloo laga abaalmariyo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllaahi wa birasuulih lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun saa darteed baa gaalada la yidhi mar kale ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaaru wa xabita maa sanacuu fiiha wa baailu maa kaanuu yacmaluun ayadsaas kuwa iyo kuwo kale oo la mid ah baa lagu sheegay ninka gaalkiihi khayran yarahu aakhara inuusan ku jirin taa muuminkay u gaar tahay dheh isaga laftiisa muuminka wax buriya hadduu sameeyo camalkiisii ka kac buu noqonaya maxaa burin kara inuusan ikhlaas ilaahay dartii ka ahayn oo istutus yahay qur-aanka waxaa lagu sheegay ilah yihi mu'miniinta lala hadlaya ogow yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa gallad sheegasho iyo dhib qofkaad dhibtaan ha ku burinina sadaqadiinnii ajirkeedii haddaad samaysaan maxaa dhici waa buraya ajir marihid qaybta dambe aayaddana istutuskii baa lagu xishisiiyey kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaasi istutus waxaad u samaysaay lama helo walidaalika saddexda ugu horeysee naarta lagu hurinayo muslimiina ninkii mujaahidka ahaa ee jihaadka safka hore ku dhintay sida muuqatay ninkii deeqsiga ahaayee xoolihiisa abaabta khayrka sida muuqata ku bixiyey ninkii caalimka ahaayee diinta u khidmayntiiyo barideeda sida muuqata ku bixiyey mid walba markii maxaad ku samaysay la yidhi cilmigii iyo maalkii iyo ilaahay awoodduu ku siiyey ee waxan uu sheegto kadabta been baad sheegtee baa lagu dhihi waxaad u samaysay in lagu yidhaahdo wargeesisana deeqsisana iyo cilmi badana uma yusxabu ila annaari camalkii in laga aqbaloo khayrkii arka maxaa diidey ikhlaas la'aantii baa diiday mar kalena nabigu waa kii lahaa ruba saa'imin laysa lahu min sowmihi ila aljuuc wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila sahar ninka soomanee salaatuleyl u taagan soo muslin ma ah weliba dadaal ka muuqdo laakiin ikhlaaskii baa laga waayey ilaahay dartii buu noqon waayey ama camalkaad samaysay eed adigu tirsanaysay baa diintii ku saxnaan waayey sida nabigu xadiidka caaisha ku yihi man camila aman amila man axdaa fii amrina hada maa laysa minu fahuwa raddun saa darteed wixii khayr kuula muuqday waa inuu shuruuddii buuxiya ama si kale haddaan u dhahno waa inaanu ku lamaanaanin khayrkan la arki doona wax buriya gaalnimaduna way burisaa muuminkana camal buriye cibaadaadkiisii waa ka dhici karaan saa darteed faman yacmal mihqaala daratin camalka khayran waxaa loo jeedaa khayrkii hawaabkiisii buriye adugu aadan la imanin oo ama kufri ah ama waxyaabaha kale burinaya waman yacmal mihqaala daratin sharan yara gaalkuu wada arkayaa oo gaal waxba lagama dhaafo waayo ilaahay baa wuxuu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa wixii ka sokeeya laakiin gaalgaalka kii ahaa dembidhaafa ma lahade saa darteed baa la inaga xaaraantinimeeyey qof gaalnimo ku dhintay ilaahay dembidhaaf inaanu weydiinno maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kariu ilii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim oo nebi ibraahim baa sameeyee intaan loo waxyoonin aabbihii inuu ahlu naar yahay bay ahayd wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadahaa iyaah falamaa tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabaraa minhu taa horena kudayashada ibraahim guudeed faray baa laga reebay qad kaanat lakum uswatun xasanatu fii ibraahiima wاladiina macahu id qaaluu liqowmihim ina buraa'aau minkum wmima tacbuduuna min duuni اllah markii la soo waday ilaa qowla ibraahiima liabiihi la astakfirana laka kaha kaga dayanina la yidhi amaa qofka muslimkiihi asbaabu اlmakfira hadday la xiriirsato sharkii uu sameeyey waa laga dhaafi oo arki maayo ama camal saalixa uu sameeyey ha lagaga dhaafo ina alxasanaati yudhibna sayi'aati iyo weysada fadligeediiya marka lagaga hadlayo ama musiibo iyo imtixaan ku dhacay ha loogu dembi dhaafo ama towbo saadiqa oo uu la yimid fa ulaa'ika yubadilu اllahu sayi'aatihim xasanaatin ilaa man taaba wa aamana wa camila camala صaalixا fa ulaa'ika yubadilu اllahu sayi'aatihim xasanaatin ha noqdo ama towbaha loogu dhaafo ama camal saalixo uu sameeyey in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna nukafir cankum sayi'aatikum ama wاladiina yajtanibuuna kabaa'ira اlإثmi wاlfawaaxisha ila اlamam ina rabaka waasicu اlmakfira asbaabu lmakfira iyo dembi dhaafkii haddii uu helo waxaa laga soo reebayaa mu'minka marka la soo gaaro waman yacmal midqaala daratin sharan yara qofka mu'minkiihi wixii asbaabtii dembi dhaafka ay la xiriirsato sharku arki doonaayi kuma jiro wataa'ibu min adembi kaman laa demba lah sidaa nabigu yidhi sal alla alih wasalam intaasaa laga soo reebayaa marka nusuusta aynu aqrinee lasoo reebay oo dhan iyo aayaddan caamka ee eh, faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara marka la isu geynayo haddii aakhiray ka hadlaysaa aayaddu aan dhahna keliyana intanaa laga soo reebayaa haddaan dhahno aayaddu aakhariya adduunba way ka hadlaysaana oo sida nabigu ku fasiray aayad jaamica faadda ah oo iyada aayad lamida ay yar tahay uu ku sheegayna waa caam aakhariya adduunba haddaan dhahnana waxaan dhahaynaa aayaddu sideeday ahaan fii xaqi alkaafiri oo gaalku xasanaadkuu sameeyo adduunkaa lagaga abaalmarini adduunkuu wax ku heli aakharase waxba kuma helayo uu arkayaadii aakharana waa sideedii laga soo reebay laakiin adduunyada inuu arko way dhici kartaa oo qur-aanku ma sheegay qur-aanku meelo badan buu ku tilmaamay adduunyadan wixii uu sameeyey in abaalkeedii lagu siin karo sunaduna way tilmaantay ilahi subana wa tacaala ka mid qur-aanku ku leeyahay man kaana yuriidu xarha adunyaa xarha alaakhirati nazid lahu fii xarih waman kaana yuriidu xarha adunyaa nuutihi minha iyadaan ka siinaynaa xasanaadkoodii adduunkaa lagu siinayaabay culimmada badani ku fasireen iyo aayaadka kale lamidka ah. intaasi oo ah maxaa looga jeedaa la siinayaa acmaashoodii oo dhan wey acmaashoodii oo dhan baa lagu fasiray tafsiirkaasi meel qur-aanka iyo sunnada xoogeynaysa ma jiraan nacam haa qur-aanka waa ku jiraan man kaana yuriidu xayaata dunyaa wa ziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wa hum fiiha laa yubkhasuun camalkoodii adduunkan ugu dhammaystiraynaa waxbana laga nuqsaamin maayo baa aayaadka u dhodhow oo dhan iyada in la raaciyo keentay intaasi waa aayaadkii nabig alay slm qiyaamadu maalin ka hadlay dadka aan zakada bixin ama maalka xaqa lagu leeyahay aan ka bixin aakhare in lagu cadaabayo isagoo inta ugu badnaa inta la keeno geelii buu sheegay loodii buu sheegay fardihii buu sheegay ninbaa markii dambe weyday rasuulka ilaahayow walxamiiru dameerihii ka waran xaq lagu lahaa hadduusan ka gudanin iyagana wuxuu yidhi nabigu wax gaaroo dameeraha waxyi igu soo degay ma jiro ilaa haadihi alaayata alfaadata aljaamica aayaddan keligeed ahee caamkee wax walba soo gelayaan faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara taa caamkeeda haddii la eego iyagana waa maal xaq la gudan waaye ciqaabteeda waa la ismarinaya suuraة اlcaadiyaat suuraة اlcaadiyaat iyadana waa suuro makiya ah sidaasaa loo badan yahay daahirkeedana u dhow culimmada qaar waxay yidhaahdeen suuraddani waa suura makiya ah khilaafkaana wuxuu ku salaysan yahay aayaadkan u horeeya walcaadiyaati dabxan iyo ma farday ka hadlayaan mise geel bay ka hadlayaan markaan walcaadiyaat tafsiirka aayaadka gaarno ayaanan sheegi doonnaa aayaadkeedu waa kow iyo toban aayadood sabab waxay soo degtay markaynu niraahno waa suura makiya oo sida loo badan yahay ah suuratu alkowthar inaa acطaynaaka alkowthar ka hor bay soo degtay iyo waalcasri ina alinsaana la fii khusrin labadaasay u dhexaysay iyada gadaasheed waa suuratu alkowthar iyada horteedna suuratu alcasri waaye fadli gaaroo suuraddani ay leedahay oo laga helayo oo sugani ma jira intaan arkay sabab gaaray suuraddan ku soo degtay oo iyadana sugan ma jiro hal sabab baa la sheegaa nabigu farduu diray jihaad u diray bil buu war ka waayey uu ka walwalay kadib aayaadkanaa soo degay oo ka hadlaya xadiidka sidaasi ee min xadiid ibni cabaas laga warinayaay ma sugna sababtoo ah wuxuu ku wareegayaa nin xafs ibni jumayc la yidhaahdo oo can simaakin can cikrimata can ibni cabaasin ka warinaya xafs bni jumaycna waa lagu ijmaacay itifaaq weeye inuu nin daciifan waxba laga qaadanaynin yahay a'imatulxadiidku waa isku raacsan yihin saa darteed sababkaasi ma sugna kutubta asbaabu nusuulka baad ku aragtay sida waaxid iyo kuwo kaloo lamida ah suuraddu haddayna fadli gaara lahayn sabab gaaroo asaxayna lahayn intaa wixii ka dambeeya sabab kalaa la sheegay dhammaan asbaabtu ma asixin kaa hadduunan asixin mid kale caliy bn abi aalib baa laga wariyey la yidhi oo laleeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam watar buu tukan jiray kuwanaana u soo degayo tan ka mid tahay iyo suuratu alhakum takaaur iyo tabat iyo qulwallayinu ku tukado isna xadiis sugan oo salla ma aha sanadkiisana waa daciifo xaaris il oo lagu tuhunsan yahay been iyo nin kaleoo daciifa ah ku wada dhex jiro abeesooyin baa dhex fadhfadhiya intaa marka laga soo tago ilaahay wuxuu ku dhaartay waalcaadiyaati dabxan faalmuuriyaati qadxan faalmugiiraati subxan faaharna bihi naqcan fawasatna bihi jamcan shantaa aayadoodee hore waa dhaar iyo dhaartii sharaxeeda wey waalcaadiyaati kuwa ordayaan ku dhaartay dabxan iyagoo guux iyo reemaya iyagoo reen iyo laabtooda guux ka yeerayo falmuuriyaati kuwii shidayay baan ku dhaartay qadxan madagta iyo dabka falmuqiiraati kuwii weerarayaan ku dhaartay subxan waa beriga ama kallahayee jarmaadayey oo fa aharna kicinayey bihi jarmaadka ama weerarkaas iyo orodkaas naqcan boodh kicinayey fa wasatna bihi dhexgelayey jamcan dad badan dhexgelayey laba tafsiir baa culimmada la ysugu qabtay mida waa qowlka cabdulaahi bni cabbaas iyo cabdulaahi bni mascuud labadabana waa ka sugan yahay waxay yidhahdeen fardahaa laga hadlayaa xaaladda laga hadlayana waa xaaladda ay dagaalka iyo jihaadka galaan gaadiidka ugu khatarsan ee lagu dagaalamo farduu ahaan jiray wuuna ahaan doonaa iyagaa unbayna ku dambayn doontaa dib baan ka sharxi doonaa haddii alla yidhaahdo haddaan halmaamana idinka ay xasuusin doona farduhu gaadiid dagaal oo tababaran bay ahaayeen tilmaamaha aayaadkan bixinayaan iyo aqoonta aadamuhu hadda ifafaalaheedii wax ka gaarayna wax yaab la waaye dagaalka fardaha markii laga sheekaynayo waxaa u xeel dheer intaan arkay carabtii ka sheekeynaysay ee ku dagaalami jiray raggii fardafuulka ahaa beydkii qasiidadii imruul uu lahaa faraskiisa markuu tilmaamayay wuxuu yidhi mikarin mifarin muqbilin mudbirin macan kajalmuudi sakhrin xataa husayru min cali wuxuu yidhi farasku intaasoo wax buu isku mar sameeyaa mikarin mifarin wuu cararaa wuu rogaal celiyaa hal mar xagguu u boodaa wax cararay buu iska dhigaa ninkii difaaca ku jiray markuu soo kala baxana markiiba intuu islaba rogo buu ninkii oo difaacii ka baxay buu dusha uga yimaadaa muqbilin mudbirin macan hal mar buu sii jeedaa oo soo jeedaa wuxuuba waa sekanna iyo ilbiriqsiyo waxaanuu cararay soo rogaal celiyey sii jeedsaday soo jeedsaday wuxuuba waa sekanna iyo ilbiriqsiyuu saa sameeyaa saasuu u kala wareegaa buu yidhi saa markuu tilmaamaya ma ku muuqataa xilliyada damaashaadyada lagu jiro diyaaradaha ciyaarta samaynaya iskala rogaya inuu tilmaamaad moodaa kana isaga booska ugu jiray markuu wuxuu leeyahay wax caydhsanaye ka dababoodana kajalmuudi sakhrin xatahu husaylu min cali dhagax weynoo daadku meel buur dhaladeeda ka soo daayey baad moodaa markuu isgane ee foorursade ee u ordana wax yar buu meeshuu rabay ku gaadhaa isagoon cidina ma jiiri karin diyaarad miigo hoobatay ma moodaa markaas tilmaan saasoo kale uu ka bixinayaa fardaha raggii yaqiinay say ugu dagaalami jireen intaa lagu dagaalamayo mar kor baa laga saaran yahay mar dhinacaa lagaga naban yahay mar hoos baa lagaga jiraa mar waran baa la wataa mar fallaadh baa lagu dulganayaa mar seef baa dusheeda lagu haystaa hadda fardaha marka lagu ciyaarayana telefishinadaad ka aragteene inta qaab loo fuliyo orodkooda ma aragteen faraskii gaadiidka dagaalka ee ugu khatarsan buu ahaa dhowr tilmaamood baa ilaahay ka bixiyey tafsiirkaa markaynu marno walcaadiyaati kuwa ordayaan ku dhaartay xawliga ku boodaya dabxan iyagoo hinraagaya oo laabtoodu ay hawo badan ka soo baxaysoo hinraagayo cod badan bixinaya halkaa waxaa laga hadlayaa dee markuu aada u ordayo wuu reemayaayo hanqar baa ka baxayaoo dee neef buu tuurayaa hadda waxaa la gaaray bay yidhaahdeen daraasaadka xayawaanaadka lagu sameeyey fardaha gaar waxay caddeeyeen hinraaggaa uu hinraagayaayi xayawaanku markuu ordo jirkiisu waa kululaadaa si uu orodkiiyo xawliga u wadana waa inaanu kulkiisu afartan dhaafin afartan hadduu gaaro wuu tawlgabayaa hadduu xawligaa ku socdana maskaxdiisa kulayl baa ku dhufanaya qayb baa hawl beelaysa ama waabuu dhimanayaa bay yidhaahdeen farduhu waxay ma daalaan farduhu xayawaanka kale markuu daalo waxoogay markuu ordaba u daalaa farduhu ma daalaane maxaa dhacay waxay yidhaahdeen maskaxdeeda hareerahooda meelo hawo sameeyaa ku samaysanoo ac buu leeyahay hawadaa uu bixinayo hawo qabow buu qaadanayaa markiiba maskaxduu ku shubayaa kulkoodu afartan ma gaarayo markaaba kulku waa degayaa xawligiisiina caadi buu ahaanayaa kul curuudi iyo casaara ma laha dabxanta saasay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen cidima ogeyne wax weyn oo lagu dhaartay inuu yahay waa mudan yahay marka xayawaanka kale kaga duwan yahay walcaadiyaati baan ku dhaartay dabxan iyagay reemaya taana waxaa keenta guuxa ka baxaya laabtooda oo xawliga ay ku kacayaan ay ku boodayaan falmuuriyaati kuwii shidayay qadxan madagtaiyo dabka hillaaca kicinaya farasku markuu xawli socdo dhagax buu ku dhufanayaa qoobkiisu ku dhacayaa dhul adag buu ku dhacayaa bir buu ku dhacayaa big baa ka yeelaysoo dab baa ka kacaya taasaa laga tilmaamayaa marka madagta la shidayo madagta dhalinta magaalada ma yaqaanaane markaad baadiye joogteen roob kugu do kibriidkana kaa qoyo inaad dab shidatana aad doonayso see la yeela dabka waa la dhaliyaa madag waxa la yidhahdaa la bixiyaa madagtu laba geed baa la soo qaadaa mid baa meel laga duleeliyaa ka kalena afkiisaa la yar simaa wax yar dhuubanna waa laga dhigaa cawska waxaa jira kuwa xataa hadday qoyaan ku haray dabka durbo qabsadaa jira kaasna oo maadha oo kaleetiyana waa la soo qaataa carabtuna idkharka yidhaahdaan halka intii laysu qabto ushaa lagu qabto baa lagu garaacaa xoog markaad ugu samayso marka u dambaysa waxaad wada wada wadaba marka u dambaysa qacdaad ka siisa big buu dhihi kiibaa loo dhigay oo dabkaa qabsan kadib baad xaabada ku soo dhoweyn bigtaasi madagtii way baxday waaye waxaa kaloo la isticmaalaa ereygaasoo kale waxbaa kugu adkaaday waad baadhay masalaa kugu adkaatay waad raadisay waad baadhay arrin baad raadisay xisaab baad raadisay saad u wado wax u warayso marba xisaabtu markay kuu baxayseed fahmayso waxbaa big kuu dhahaya soo maha inqadaxat baa la yidhaahdaa arrin baa dhag igu soo tiri markii baan ku gagartay meeshii alaab baad weyday meelaad dhigtay garan weyday waa raadisay waa daydayday adoo iska jogun baa dhag wax kugu soo yiri meesha alaabta dhigtaad garatay waa dhagtii madagtu tiriya dabku qabsaday oo kaleeta waay inqadaxa fii dihni baa la marka falmuuriyaati kuwii shidayey qadxan madagta big ka siinayay oo markay ordayaan xawliga qoobkooda ugu dhacayaay hilaaca iyo iftiinka iyo dabka kicinayay waay saa haddii la yidhaahda geelu ma lehe waa cagsimane faras baa qoobka iska leh falmuqiiraati kuwii weerarayey subxan waa beriga bidhowaaga dadkiioo waardigii habeenka soo jeeday oo dhan marka uu iskala bedelayo oo la maalintiina dharaar meel fog wax laga arka ma noqon habeenkiina wuu roonaaday laleeyahayoo adna aad wax kala arkayso isna iftiinkii uu isyar dhigtay waa xilligii nabigu wax weerari jiray sal l ly slam aadaanka subax soo kordhegi jiray aadaanku dhagaysan jiray haddaan laga aadaamin meeshani caro muslin ma ahane weerar inaa haddaan qolo ku waabariisanaba saa sabaaxulmundariina uu dhihi jiray xilligaasi waa xilliga ugu fiicane adiguna aad diyaargarowday ciidankaaguna xalay si fiican u nastay oo soo seexday kuwanna waardigii hore soo degay oo kala guurkii iftiinkii bay isku siyaar hadlaynayaanay yar kala daadsan yihiin ishaaduna wax aragta waaye falmugiiraati kuwa weerara subxan waa beriga weerara oo fa aharna kiciya bihi weerarkii ku kiciya naqcan boodh kiciya markay meeshii galaan xagg iyo xagga intay ka wareegaan afar iyo shan jeer ku kala jiireeyaan boodhkiiyo siigadu ay isqabsato oo fa wasadna dhex jamcan dad badanna dhexgala dadkii yaacayay iyo ciidankii dagaalamayeyna isagoo keligii oo faraskii oo duulaya farasku waa arkaa dagaal inuu ka socdo in warma la tuuraya waa arkaa in fallaadh la ganaya waa arkaa in seefo lala taagan yahay waa arkaa walidaalika cantara miyuu ahaa ninkii faraskiisa ka hadlahayay muxuu yidhi faraskiisa markuu ka hadlahayay low kaana yaclamu ma almuxaawaratu ishtakaa walakaana low calima alkalaama mukalimi markaan dagaalka geliyey intaasoo dhexi hadduu dood garanayo waa ila garami lahaa buuri hadduu hadli karana waa ila hadli lahaa war meesha khatarteeda naga daawi dhihi lahaa fa wasadna dhex galay oo bartanka u istaagay jamcan dad badan intuu dhex galay saa u kala shaandheeyey oo kala shaaxeeyey kala didiyey isagoo naxdin iyo argagax lahayn tanna waxay yidhahdeen fardahay gaar ku tahay tilmaantan waxay yidhahdeen waa xayawaanka keliya ee meel markuu soo aado dad badan baa soo baxay iyo indha badan weeye iyo waa la isdhex orday aan isku dhex yaacinin aan fariirina argagixin waa faraska yidhahdeen xayawaanka kaleo dhan wuu wada bariiqdaa isagu waxay yidhahdeen daraasaadka aadamuhu hadda ay samaynayaan waa wax midka aan nixin een gebidhicin een argagixin ee kun iyo kow isugu mid tahay waa faras bay yidhahdeen kuwa kale wuu bariiqdaa wuu wada naxaa wuu keyrkeyraa waa gebi dhacaa farasku maya iyadoo isaa u dhacaysu dhexgeli oon inna dhaxdin iyo kebikebi lahayn buu haddana ku kala fireen oo ku kala jiirayn marka waa ka geesiisan yahay raakibka saaran ninka saaran waa ka geesiisan yahay saa darteed baa waxaa la yidhi fawasadna dhaxda u galay bihi weerarkii jamcan dad badan dhexda u galay tafsiirkaasi waa tafsiirka ibn cabaas iyo ibni mascuudiya ka sugan jamaahiiru lmufasiriinna ay mareen oo fardaha halkan lagu ammaanayo fardaha saa in loo ammaanaayey nusuusta sharcigeennu way ammaantay nabigeenna waxaa ka sugan fi اlbukhaariyi wa muslim min xadiidi curwata bn اljacd alkhaylu macquud fii nawaasiha alkhayru ilaa ywmi اlqiyaama alأjru wاlmaqnam fardaha foodooda khayr baa ilaahay saaro oo ku guntay ilaa qiyaamada laga gaaro ajir iyo hariibay madaxa ku wataan marka ilaa qiyaamada hormuudka waxay ahaan doonaan gaadiidka dagaalka ee jihaadka iyo futuuxaadka ahaan doonaan taasi soo kama dhigna wakhti koobanun baa laga yar oo gaadiid iyo taangiya diyaarado la helaye lama huraan waa caws jiilaale waxanna way iska dhammaan faras iyo seef baana lagu dambayn oo dagaalka gaadiidku iyagay noqon doonaan sidaasuu xadiidku tilmaamaya macnaha xadiidku saa u tilmaamay si ka sii cad oo ka sii qeexan bay axaadiid kale u sheegeen fii صaxiixi muslim min xadiidi cabd llahi bni mascuudin radi allahu canhu wa ardaah wuxuu nebigu ka sheekeeyey xilliga muslimiintu qustantiiniye iyo ay furan doonaan waa dambe markaasuu wuxuu leeyahay war baa soo gaarayo dadkii iyo reerihii ninkii dajaal la dhihi jiray baa soo baxayoo wuu idin dabamaray baa la dhihi markaasuu wuxuu yidhi waxay fayabcauuna casharata fawaarisa aliicatan toban ninoo farda saaran bay sahan u soo dirayaan oo balka war doono warku marunbaa waxaa ka muuqata gaadiid ka dheereeya hadday haystaan sahanka waa diri lahaayeen intaa keliya maaha intaa kadib nebigu wuxu yh slm inii la acrifu asmaa'ahum wa asmaa'a aabaa'ihim wa alwaana khuyuulihim raggaa tobanka magacyadoodaan garanaya oon sheegi karaa iyo magacyada aabbahood iyo fardaha ay saaran yihiin midabkooda waa goorma waa waqtigu dajaal soo baxayo weli way dhiman gaadiidka ciidanka uu ku sahminayo ee ku dagaaltegaya farda waay xadiidka waa xadidka cabdillahi bn mascuud juuj wamaajuuj fallaadh iyo waran bay ku dagaalami doonaan fii xadiidi nawaas bni samcaan cinda tirmidiyi wabni maajihin wagayrihim oo saxiixa wuxuu leeyahay nebigu sal l slam markii nimankii juuj wamaajuujaha ilaahay halaago dadka mu'miniinta waxay shidanayaan buu leeyahay sayuuqidu lmuslimuuna min qisiyi ya'juuja wama'juuja wa nibaashihim qaansooyinkoodii iyo fallaarahoodii baa farabadnidooda xaaba laga dhigan doonaa oo dabka laga shidan doonaa nimanka ajuuja wamaajuuja aadamaha kale samriyey ee marka dambe yidhi dhulka wixii joogay waad ka adkaana ee cirka aanu duullo oo fallaaraha intay ganeen iyagoo afka dhiigga kuleh soo noqon doonaan oo dhihi doonaa xataa cirka wixii jiray waan jebinno waa ka adkaanay markii ilaahay cadaabka ku soo diray baaba'aan xaabada la shidan doona waa fallaadhoodii iyo qaansadoodii waxay koru goneenna sahmi iyo fallaar baa lagu tilmaamay soo noqday isagoo afka dhiig ku leh intaasoo dhani waxay tilmaamayaan tiknolojiyadan la isticmaalayaay wakhti bay leedahay waa xadaarad dhammaan doonta dunida oon dhammaanin ka hor bay dhammaan doontaa gacan baana laysula tegi doonaa seef iyo waran iyo fallaadh baa laysula tegi doonaa meelaan gaari lagu dagaalamin gujis markabana jirin diyaarad wax gamaysaoo miigana jirin baa farlaad laysku gami doonaa gaadiidkuna farda noqon doonaan wax lala yaabana ma ahano aadamuhu dhulkan cimaarad iyo xadaarado badan baa inaga horeeyey oo qur-aanku si guud u sheegay si gaarana waxuga tilmaamay ummadihii cadaabun baa ku yimid iyaga iyo xadaaradoodiiba waa la baabi'iyey tan siday ku baabi'i doontaa mooye allahu aclam umam karuu ilaahay uga sheekeeyey markii nabi sulaymaan laga sheekeynayey iyo boqoraddii balqiis ahayd ilaahay muxuu yidhi markay soo socoto uu arkay daar muraayadaa la dhisay dhulkana intii la jeexay baa biyo la mariyey korkana waddadii la marayay muraayad baa laga dhigay qofkaan aqoonin markuu soo galo muraayadda ma arkaye waxaydxaydanoo biyeynoo dhex dabaalanayuu moodi qiila la adkhuli sarxa falamaa ra'athu markay aragtay daartan soo gal baa layidhi xasibathu lujatan biyo badan oo fadhiyay mooday wakashafat can saaqayha dhudhumadii xaydxaydata waa mariday kor u qaala inahu sarxun mumaradun min qawaariir waa daar laga sameeyey dhala keliya dhala keliya laga sameeyey hadda waxaan maraynay daar baan dhala ka samaynaa soo maa xadaaraddii waagaa jirtay way baabaaday alif baa laga soo bilaabay oo hadda aqoon iyo soo korodha iyo handase iyo baa hadda muraayad in la dhisa lagu gaaraye tii oo socota ma aha tii nebi sulaymaan wakhtigiisa dhammaatay ti cusub waaye tan hadda daaraha laga dhisayo walidaalika dhoobo laga dhisan jiray xilligii nebiga soo gaareen oo dhagax la isa saari jiray qur-aanku wuxuu inoo sheegay awalam yasiiruu fi اlardi fayanduruu kayfa kaana caaqibaة اladiina min qablihim fii suurati الrum maxaa ku xigay kaanuu akara minhum waashadda quwata wa ahaaruu اlarda wa camaruuhaa akara mima camaruuhaa dhulkan waxay camiroonay daaro ka dhiseen ka badan intaa ka dhisteen oo ilaahay kuu yidhi atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbauuna iyo qoladii la yidhi ma ka dhisaysaan wadkuruu id jacalakum khulafaaa min bacdi caadin wbawa'akum fi اlardi tattakhiduuna min suhuuliha qusuuran aw daarihii ka dhisnaa umamka markii la halaago ama masaa'ib caama ay yimaadaan ummaddii iyo xadaaradeedii iyo aqoonteedii iyo qalabkeedii huf baa laga wada dhigi jiray kadib bay aadamuhu alif iyo eber ka soo bilaabaan waxunbaa waxbaa iman doona alif iyo eber laga soo bilaabo goormay dhici iyo qaabkay u dhici dee ma garanayno wax inoo sheegana ma hayno laakiin waxaynu hubnaa in kol labatuu nabigu sheegay runtahay sal sala allahu caleyh wasalam markuu leeyahay alwaana khuyuulihim fardahooda midabkoodaan garan wax kalaa laga sheekaynaya haydhihinde oo awaala markuu nabigu leeyahay alwaanahum alwaana khuyuulihim markuu leeyahay fallaarahoodii iyo qaansadoodiibaa xaabo laga dhigan mar wuxuu leeyahay markii la dagaalamayo muslimka iyo ruumku ku dagaalamayaan ee ciise uu soo degayna xadiidka abi hurayra fii saxiix muslim wakhayri isna wuxuu leeyahay muslimiintii iyaga oo meel intay iska degeen callaquu suyuufahum cala azaytuuni geedaha zaytuunkaa ah seefahoodii galgashaday baa shaydaan baa ku dhawaaqiyo hor baa idin dhaba maray buu leeyahay oo beena markaa wuxuu ku tira anagu waxay wataan seefay wataan oo geedaha zaytuunka ay sursuranayaan o ay ka lalminayaan marka taasi waa iman doontaa wakhtigeeda dadka jooga baa wixii sababay waxaan inuu baaboo ogaan doona insha allahu tacaala innaga haddaynagu soo gaadhana markaasaan ogaan doonaa ciddii naga mid ee noolaata laakiin agu aadamuhu hadda waxay bilaabeen inay saadaaliyaan xadaaraddan inay baaba'ayso ay qarka u saaran tahay inay dunto maro badan bay kuwan jooloji joolojiga ah iyo kuwa cerbixiyeennadu dhahaan waxbaa ka soo dhowaanaya xagga kore aada u weyn hadduu waxaasi meelaha qaarkood soo gaaro ama soo dhaco koronto iyo internet iyo dayax gacmeedyo iyo waxaanoo dhan huf bay dhahayaan ma taasaa run noqon doonto ma tu kaluu ilaahay keeni doonaa mooyi laakiin farduhu waa jiri doonaano ilaa yowmi اlqiyaamati alajru walmaqrabu saasay ku ahaan doonaan ciidanka dajaal la dagaalami doona waxay wadan doonaan fardo kadib ilaahay wuxuu yidhi intaa markuu ku soo dhaartay culimmada cali baa waxaa laga wariyey sanad kale muran baa ku jira inuu sugan yahaye waxaa laga hadlaya waa geel iyo xaj walcaadiyaati kuwa ordayaan ku dhaartay dabxan iyagoo guuxaya waa geela socde ee la degdegayo ee carafo la tegaye laga soo noqonayo musdelifo la tegaye mino la aadayo falmuuriyaati dadka hurinaya qadxan madagta iyo dabka shidanaya dadkaa fara badan ee carafo ka soo laabtay ee musdelifo degay ee dabka madagta hursanaya dabka shidanaya ee faraha badan ee xujayda ah baa loo jeedaa falmuqiiraati kuwa kalahaya subxan waa berigii oo habeenkii inta musdelifo la baryey mino subaxa loo wada dhaqaaqa iyo jamaraadka in la turtaiyo awaafulifaadihii kuwaasaa laga hadlayaa fa aharna bihi socodkii iyo kalahaadii ku kiciya naqcan boodh bihi dhex jamcan dad badanoo xujaydii saa isu wada dhexyacdoo dadkii dhex horday cali bni abi aalib baa laga wariyey ibni mascuud iyo dad kaleo taabiciinayana waa laga wariyey labadaa tafsiir kan horey culimmadu u badan yihiin raxmat ullaahi calayhim jamiican ina alinsaana intaasaa lagu dhaartay ina alinsaana aadamuhu lirabbihi rabbigii lakanuudun ay lakafuurun mid ku kufri badanoo diiddo badan weeye miday ku badan tahay rabbigi inuu diida weye wa innahu isaga aadamihiina calaa daalika gaalnimadaas la shahiidun markhaati buu ka yahay adduunkana lisaani xaalihii buu kaga yahay aakharana biiqraarihi waictiraafihi buu kaga yahay adduunkana dee axkaamtii rumayntoo dhan buuba diidan yahay marna iyagaaba adduunka afka ka sheeganaya ina biاladii aamantum bihi qaala aladiina studcifuu qaala aladiina istakbaruu liladiina istudcifuu wa qaala aladiina istakbaruu maxay ahayd may aayaddii suuratu huud ahayd mise waxay ahayd acraaf ataclamuuna ana صaalixا mursalu min rabbi waxay ka bilaabanaysa waa qaybta dambe de taas waxaa ka horeeya intii intaan sheegay qaybta dambe aad ii sheegaysaan horey wax ka soo bilaaba liiska waay waqaala aladiina istakbaruu liladiina istudcifuu liman aamana minhum ataclamuuna ana saalixa mursalu min rabbi mwaxaad ogtihiin ilaahay inuu qaaluu ina bima ursila bihi muminuun annagu aan rumaysana lala soo diray qaala aladiina istakbaruu ina biladii aamantum bihi kaafiruun annagu ku kufrino gaal baanu ku nahay dheh nala dhaaf kuwa gaalka anigu gaal baanahay oo muslimiihi diin waxaad ma rumaysayso lama taagna insaanku inuu kufri badan yahay qur-aanka meelo badan baa lagu sheegay inuu ictiraafayo markhaati ka noqonayana gaar ahaan aakhiro meelo badan baa lagu sheegay amaa inuu kufri badan yahay wahuwa aladii axyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum ina alinsaana lakafuur mid gaalnimo badan waay wajacaluu lahu min cibaadihi juzan maxaa ku xiga ina alinsaana lakafuur mid kufri badan waaye waa iyadoo laam wadata iyadoo laam wadaninaq waa ku jirtaa meelahaeeda dhowr ay ku jirtaayo ilaahay subxaana wa tacaala inay qirayaanna qiyaamada waxaa la yidhi washahiduu calىa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin waxay qiyaamada qireen inay gaalo ahaayeen bay qirteen aakhare bay qireen faاctarafuu bidenbihim dembigoodii bay qirteen fasuxqan liasxaabi الsaciir ma kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid اllahi shaahidiina calىa anfusihim biاlkufr marka qur-aanku inuu iswada fasiraya oo faahfaahinaya ma ujeedaa inahu insaanku calىa daalika inuu ilaahay ku kufriyo la shahiidun markhaati ka ah weeye wainahu insaanku haddana lixubilkhayri xoolaha jacaylkooda la shadiidun ku adag weeye xoolaha inaan u jecelnahay ma deliil kalaan u baahanna watuxibuuna almaala xuban jaman jacayl badan baad jeceshii maa suurat اlfajr ku soo marnay afalaa yaclamu miyuunan ogeyn idaa bucsira marka lasoo saaro oo bannaanka lagu soo daadiyo maa fi lqubuuri qubuurta waxa ku jira oo waxusila bannaanka la keeno maa fi suduuri waxa laabta ku jira ina rabbahum rabbigood bihim iyaga la khabiirun ku gun og inuu yahay taniyo guntooda hoose iyo salkooda og inuu yahay miyuunan ogeyn qiyaamada marka la gaaro in qubuurta la iska soo saari waida alqubuuru bucirad bachara waxaa la yidhaahdaa saa bannaanka loogu soo yaaciyo in bannaanka saa laysugu soo yaacin doonana suuratu lqaaricadna waa inoogu iman doontaa iyadoo laleeyahay kalfaraashi almabhuuhi halkaana aayaad kale aan ku sheegi doonaa amaa qalbiga waxaa ku jiray ee kuu qarsoonaa bannaanka in la keenay waxusila maa fi suduuri inahu calىa rajcihi laqaadirun maxaa ku xiga yowma tubla saraa'ir maalinka la daahirin doono wixii qarsoonaay oo dhan bannaanku yaalla wawajaduu maa camiluu xaadiran waxay sameeyeen oo dhan bannaankaa la keenay ama wixii ku jiray naftaada iyo wixii bannaana jiyaalayba hunaalika tabluu kullu nafsin maa aslafat naf kastaba halkaasay imtixaankeeda kula kulmaysaa wax allaale waxay hormarsatay oo dhan saa darteed qabl waxa ku jiray iyo wixii qornaaba bannaankaa la wada keeni doonaa inna rabbahum rabbigood bihim iyaga yowmaidin maalintaas laa khabiirun ki gun ogo salkooda og weeye ilaah waxal biinuu og yahayna meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay halkaasaan ku daynaynaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk